rasuulilahi waalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd insha allahu tacaala waxaynu caawa bilaabaynaa qasiidadii aynu u ballansanayn ee magaceedu ahaa cinwaanulxikam xikmooyinka cinwaankooda ama magacooda ama halkudhagooda iyo astaantooda qasiidadaasi waa qasiido ka kooban lixdan iyo saddex bayd sidaas raajixa ah oo ku aadan cimrigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa nuuniyo baxarkeeduna waa baxrulbasiid waxaad u taqaaneen sidaad laamiyaha u qaadi jirteen baad u qaadaysaan ama burdaha loo qaadi jiray nimaqaab u yaqaanaba <clears throat> waxaa iska iskale alimaam abulfatx caliy ibn moxamed ibn alxusein albusti oo dhintay afar boqol iyo kowdii hijrada sida raajixa ah nin muxaditha oo faqiiho adiiba oo shaacira ayuu ahaa wuxuuna ku caanbaxay ashcaarta iyo adabka shuyuukhdiisii wax ka bartay abu xaatim ibni xibbaan baa ka mid a ah, albusti isku gobol la ahaayeen sheekh iyo ardaygiisuna isu ahaayeen waagii dambe asagu wuxuu u wareegay bukhaara iyo dhulkaas buu u wareegay khuraasaan dhulka hadda loo yaqaano afghanistaan buu u wareegay meel hadda aan ka dheeray magaalada bukhaara bukhaaruna ku dhintay isagoo la shaqaynaya boqorkii maxamuud ibnu subaktakiin la odhan jiray karaamiga ah ee hindiya futuuxaadka badan ee ka keenay hindiyana badankeedba furtay insha allahu tacaala marka saddex darsi inaan eh, qasidada ku dhammayno baan isku dayaynaa insha allahu tacaala qasidadu waa qasiido aada iyo aada u qiimo badan aadaab iyo akhlaaq iyo zuhdiyaad bay ka kooban tahay qasaa-id dhowr uu sheekhu leeyahay qasidada u qiimo badan oo u fiicanna weeye eh, marka sidaanbay insha allahu tacaala ku socon doontaa shuruux badan bay leedahay dhahaan tarjamadiisa sheekhu marka la marayo taraajim buu sheekhu ku leeyahay kutubta eh, culummadu ay qoreen oo dhanba shadaraat dahab fii ahbaari man dahab tarjama kuleeyahay siyarka tarjama kuleeyahay zrikl aclaamkiisa hadda idin yaalla tarjama kuleeyahay wafiyaadka alwafi bilwafiyaad oo khaliil mxuah ibnu aybak asafadi tarjama kuleeyahay marka meelo badan baa loogu tarjumaystay qasidada marka in la sharxay oo sharax ay leedahay bay sheegeen odaaduhu laakiin anuu hadda wax sharaxun helay ma jiro tacliiqaad yaryar oo taxliil ah oo uu leeyahay abuquda cabdulfatax abuquda ayaa jiro oo kaan baad ardaygu kaalmaysan karaa wixii kale waxaanu ka fahno baan idiin sheegaynaa wixii aan garan weyna waanu iskaga tegaynaa qaala alimaam raximah llahu tacala wuxuu uhi ziyaadat lmari fii dunyaahu nuqsaanu wa ribxuhu hayra maxdi lkhayri khusraanu wakulu wijdaani xadin laa habaata lahu faina macnaahu fi اtaxqiiqi fiqdaanu ya caamiran likharaabi اdaari mujtahidan biاllahi hal likharaabi cumri cumraanu wayaa xariisan cala alamwaali tajmacuha unsiita ana suruura almaali axzaanu zaci lfu'aada can اddunya wa ziinatiha fasafwha kadarun walwaslu hijraanu warci samcaka amhaalan ufasiluha kama yufasalu yaaquutun wamarjaanu axsin ila annaasi tastacbid quluubahum faطaalama istacbada alinsana ixsaanu ya khaadima aljismi kam tashqى bikhidmatihi atطlb الribxa fima fiihi khusraanu aqbil clى الnafsi wastakmil fadaa'ilaha faanta biالnafsi la biاljismi insaanu wain asaءa musiiءun falyakun laka fii curuudi zallatihi safxun wagufraanu wakun clى اdahri micwaana lidii amali yarjuu nadaka faina alxura micwaanu washdud yadayka bixabli اllahi muctasima fainahu الruknu in khaanatka arkaanu man ytaqi اllaha yuxmad fii cawaaqibihi wayakfihi shara man cazuu waman haanu man istacaana bgayri اllahi fii طalbin faina naasirahu cajzu wakhidlaanu man kana lilkhayri manaacan falaysa lahu clى alxaqiiqati ikhwaanu waأkhdaanu man jaada bilmaali maala annaasu qaatibata ilayhi wاlmaalu lilinsani fattaanu man saalama annaasa yaslam min ghawaa'ilihim wacaasha wahwa qariiru اlcayni jadlaanu man kana lilcaqli sulطaanu calayhi gada wma calى nafsihi lilxirsi sulطaanu man madda طarفa lifardi اljahli naxwa hawan aqdaa cala alxaqi yowman wahuwa khasyaanu man caashara annaasa laaqaa minhum nasaba liana suusahum bagyun wa cudwaanu liana suusahumu bagyun wa cudwaanu sheekhu wuxuu yihi raxmat ullaahi tacaala caleyh ziyaadat lmari ruuxa kororkiisu wax u kordhaayay fii dunyaahu adduunyadiisa gudaheeda nuqsaanu wey ziyaadad waa dhimid iyo nuqsaan iyo khasaara ku imanaysa wa ribxu faa ruuxu faa oo khayra maxdi alkhayri khayr barax tiran aan ka ahayn khusraanu weeye waa khasaaro iyo daalid iyo deeg weeye ribixaasi beydka uu sheekhu ku bilaabay waa beyd cajab qaba uu sheekhu wuxuu ka hadlahaya ruuxa aadamaha adduunka wuxuu kororsado oon khayr ka ahayn oon cibaadiya taaca ka ahayn waa khasaaro arrintaasna marka adduunyadu in layska yareeyo oo layska ilaaliyo oo layska dhowruu sheekhu markaa eh, ka hadlahayaa ummaddana ku caraabinhayaa ziyaadat lmar isdiyaad lmari fi dunyaah ruuxu inuu wax kororsado adduunyadiisa dhexdeeda nuqsaan u weeye camalkiisiba wax iska dhimay axaadiid baana macnaha ku timid uu sheekhuu tilmaamay faqrada hore beydka xadiid baa jiray ahaa ina allaha layaxmii cabdahu lmu'mina dunya ilaahay addoonkiisa mu'minka adduunyada waaba ka dhowra waana ka ilaaliyaa kamaa taxmuuna mariidakum alطacaama waasharaab saad kiina xanuunsan cabitaanka iyo cunnada oga ilaalisaan xadiid kaloo isla macnaha isaguna waa jiraa idaa axaba allahu caza wajalla cabdan xamaahu dunyaa ilaahay hadduu addoon jeclaado adduunyadu ka dhowraa oo ka ilaashaa kamaa yadalu axadukum yaxmii saqiimahu lmaa sida midkiin kiisa xanuunsan iyo bukaankiisa iyo ruuxa jiran uu biyaha looga ilaaliyo ibni cumar ahar ka sugan baana macnaha ku cad oo ahaa laa yusiibu cabdu min addunyaa shay-an ilaa naqasa min darajaati cinda allahi wain kaana kariiman calayh yani masaladu sheekhu ka hadlaya aaaartaas iyo axaadiistaasa ku yimid wuxuu leeya ibnu cumar raxmat eh, raxmatullahi radi radiallahu tacaala canhu laa yusiibu cabdu min addunya addoon addunya wax kama helo ilaa naqasa min darajaati cinda allah haddaad addunyada wax kororsato oo maal iyo adduunyo iyo caafimaad iyo hilib iyo wax kuu kordho iyo culays darajaadkaadi cinda allahi baa isdhimahaya marka ziyaadatu lmari fii dunyaahu nuqsaanu sidaasuu sheekhu oga jeedaa wa in kaana kariiman calayh adoo ilahay agtiisa meeqaan iyo maamuusba ku leh adduunyadu waxay keenaysaa in maynis uu ku bilowdo camalkaadii darajaadkaadii baasitaankaadii hore socodkaadii adduunya waa dhib badan tahay qayd markaas yuu beydka dambe geliyey haddii sidaa loo idlaaqo ziyaadatlmari fii dunyaahu nuqsaanu waxaa dhici kara in macno khaldan laga fahmo laakiin wuxuu ku qayday wa ribxuhu hayra maxdi lkhayri ay khaalis alcibaadaat wa khaalis alkhayr khayrka kiisa barax tirina ilaahay u saafigaraysan waxaan ka ahayna waa khusra maxaa yeel ruuxa muslimkaa adduunka inuu ka sahay qaato masraca akhara u noqotaa la doonahayaa laakiin inaad sida xayawaanka u noolaata lama doonahayo axaadiida badan baana macnaha ku yimid wuxuu sheekhu yidhi mar kale beyt kaloo asaguna kii hore aan ka macna fogayn wa kullu wijdaanin wax walboo la helo wijdaani xadin dheefelideed xad waa annasiib wijdaankuna waa min wajada yajidu wijdaanan weeyaan wa kullu wijdaani xadin ee wakullu wijdaani nasiibin nasiib walbood hesho ama adduunyo aad ka hesho ama aad ubad ka hesho ama aad caqli ka hesho ama aad caafimaad ka hesho xadigaasoo laa thabaata lahu sugnaasha aysan u sugnayn waa xadi aan sugnaanaynin wixii camal aakharaa sugnaada wixii ilaahay dartii loola jeedaa sugnadoo diiwaan gala adduunyadu ma waarto fa ina macnaahu kaa xaq macnihiisu waxaa weeye fi taxqiiqi dhab ahaan marka hawsha la dhiraandhiriyo hoos loo dego fiqdaanun wax la-aan wey aduun baa moodaya inaad waxhaysato oo xoolaan leeyahay oo suldaan baan ahay oo boqor baan ahay oo adduunka anaa kala hayo oo soomaali anay igu tiirsanta adaa ku wareegaysan mooyeene dhab marka loo togo mxu aha dhandabagaalay mxuu ahay weeyaan waxaan sal lahayn weeye qur-aankana aada ka hadla wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lguruur fadaqu dunya ayaa nabigu sal ly slam ka leeyay adduunyuunbuu sheekhu ka degaya labadaa bayd waa laba bayd aad iyo aad u qiimo badan yacni ruuxa muslimka waxa raasamaalka ee raandhiisahaya ee lama huraan waa cawska jiraal baa la yidhi waa inuu ku dadaalo baashanna uusan ku aafoobin wuxuu u gudbay sheekhu eh, raxmat tacaala calayhi yaa caamiran likharaabi dahri ay lidaari alkharaabi min baabi idaafati sifati lilmawsuuf waxaad dhihi jirteen weeye yaa caamiran ninka camirahaya ee dhisahaya buuxinhayo likharaabi daar ay lidaari alkharaabi daartii kharibnayd ee burbursanayd ee baaba ahayd waa addunya wax kale sheekhu uma jeedo yaa caamiran lidaari alkharaab wahiya dunya mujtahidan weliba asagoo dadaalahayo maanta dhan buu xangagebi oo shaqayn oo ordi oy naftu ka baxaysaa oo anaa shaqeeyey buu ku leeyahay sheekhu marka wuxuu ihi bilaahi allaan dhaariyey hal likharaabi alcumri cumrigaadi khasaarihiisu cumraanu dhisid miyaa cumrigaadi dhannaa iyo wakhtigaadi inaad adduunye ku bixiso ood ku dhammaysato ma eh, dhisid aad adu isdhisto cimrigaadi dhistaybaa mise waa dumisay waa dayaac waa khasaaro tiibuu ka hadlaaya adugu waxaad moodaysaa inaad adduunkan waxaan gagabaysa xoolaha tabcaysa iyo waxaanaad wadoo dhanba aad cimrigaadi wax tarayso khayrkii karoona ahaad leedahay maxaa jira labaatan baabuurna waan leeyahay shan gurina waa ii dhisan tahay kan weeye maxaa khayrkii karoonaan ahay adugu waxaad ka dhaadhicinaysaa marka in aada wax qabatay laakiin sheekhu wuxuu yidhi cimrigaadi baad ku ciyaartay ninka khayrkii karoonaha waxaa weeye ninka adduunyadiisii intuu iska riixay aakhare u shaqaystay bilaahi allaan kugu dhaarshaya hal likharaab ilcumri cimrigaadii kharibitaankiisa uu kharibmay yani uu dayaacay oo dhumay weeye uu baylahay waxaan loo bahayna uu ku dhammaaday cumraanu dhisid iyo buuxin iyo camirid miyaa ku jirta mise waa cimri khasaaray hawshaasi sheekhu waa ku garaleeyahay wuxuu gudbay in laga digo xoolaha tawro wuxuu kaaga hadlaa wax walba adduunya kuu kordha waa khasaaro hadduusan cibaado ahayn waa war qiimo badan wax walbood heshana hadduusan camal aakhare iyo alla wax kuu uusan hayna wax la-aan weeye waa war qiimo badan wuxuu u gudbay dadaal wadbood ku bixiso adduunyada hadduusan aakhara ku lug lahaynna waxa weeye cimrigaadii dumisood ku ciyaartay saddexdaa bayd saddex baydoo kale liita ma aha wuxuu u gudbay wayaa xariisan cala alamwaali tajmacuha unsiita ana suruura almaali axzaanu wayaa xariisan midka ku dadaalhayow cala alamwaali amwaasha xoolaha dunyada in la xangagabo la shaqeey tajmacu xalaad urunayso unsiinta ma lagu halmaansiiyey ama ma halmaatay halmaantay bacdu bacduna soqorahaya laakiin unsiintadaasaa loo badan yahay miyaad halmaantay mise waa lagu halmaansiiyey anna suruura almaali maalka farixiisu axsaanu tiiraanyo iyo walbahaaro inuu aakhirkiisu yaho uu ku gabagaboon doono ayatiinkiisu uu tegi doono hawshaasna in badan baa nabigu ka hadlay sal slam xadiis baa wuxuu ku yimid dheeraa faqro ka mid ah markii in fuqarada muslimiinta jannada ay ku horeyn doonaan cala al kadibna faqrada u dambaysa xadiidka waxaa ku yimi watabqa shiddat lxisaabi calaa dawi lamwaali wsulطaan wa tabqa shiddat lxisaab unsiita ana suruura almaali axzaanu xadiidku marka ku fadhiyaa wa tabqa lxisaabi xisaabta daraanshaheeda iyo cadaabka iyo ciqaabta iyo melmelida iyo walbaarku wuxuu ku hadhaaya calaa dawi lamwaali wasulطaan qolyihii xoolaha lahaa ee hantida lahaa ayaa dhib haysa iyo walbahaar iyo nimankii mas-uuliyiinta ah iyo saraakiisha iyo salaatiinta iyo umarada ahaa marka hawshaasi waa hawl dhib badan maxaa yeeley maalku yar aduu dankuu yahay nabigu wuxu sal slam biniaadamku laba waa necab yahay yakrahu ibnu aadam almowta waalmowtu khayrun min alfitna bini aadamku geerida iyo wadka waa ka carara laakiin wadka iyo geeridaa kuu dhaamay in lagu fidneeyo diintaadiiyo adduunyada lagugu fidneeyo maxalu shaahidku wayakrahu qilat almaal bini aadamku wuxuu necab yahay oo kohodaa xoolaha yar saboolnimada faqiirnimada inaad reero daneed noqoto reero tabareed waa la necabya nabig wuxuu waqillat lmaali aqalu lilxisaab waqilatu lmaali aqalu lilxisaab maalka yar baana aakharo xisaabta u roon xisaab yar adu maxaa ilaahu anugu xoogo waxaan iskaha miskiin iska muxuu badarku noolo oo qararraf baa lagu dhammayn orod jannadaada galowey lan ninkii saaxaabe xisaabi akoonna ah u furaayena adduunye kala waday ninkaa war culus baa u yaala nasal lah salaam ina likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almaal inaan la yaqaano ilatahay xadiidka uu caan yahay marka xooluhu waa dhib badan yihiin laakiin xalaaluhaa xisaabun wa xaraamuhaa ciqaab ama cadaab wixii xoolo ah xalaashoodina waa xisaab kulul xageed ka keentay xageed ku bixisay yaad siin jirtay maxaad ku qabatay howlo badan baa ku yaala hadday xaaraam yihiinna ciqaabbaaba kuu taalla waa culays abudar bay islaantiisa ku tiri raggii qayrkaa ahaa kuwa ciraaq tagay oo shaam tagay oo xoolaha ka dhargo noolaaday annagu gaajan u dhammaanay waa ka aanu sidii subxaanyada dhudhuubannoon baaba'nay waa ku sidee wuxuu wuxuuii suubanihii waxuu igala dardaarmay ii sheegay jiir culus in la mari doono marka aakhare la tago mana gudbi doona jiirta ayadaa ilaa mukhifun nin fudud oo reeryo yar ay saaran tahay mooyan jieraha waaweyn awrta aad loo raray kama bixi kara waa taqaane waxaa iskaga badantihiin mxuah ciyaalxaafaad u badantihiine reemiga hawlaha yaqaana jiirta culus marka la marahayo waa in ritiga radan loo yareeyo si fiicanna loo raro nin yaqaana uu raro haddii laakiin asagoo hamayaaqsan oon xadhigu dhuujisanayn oon habaysnayn aqalkuna ka badan yahay jiirtaa la mariyo ritigaana ma haysid aqalkaana ma haysid marka wuxuu yidhi jiirta ayaa nabigu laa ma marhayo ilaa mukhifun ruux fudud marka jiirtaa waxaa ii runbur gabadh yahay anoo cadaysima inaan maro oo wax isaaran uusan jirin adugu haddaad rar ku maray aday kuu taallaa buuri hadda haddaan ciraaq taga buuri waa abudar baa la dhihi xoolaha lasoo saraakiishi baa imanoo umaradii hawshaa kuma jira bur ma qaadi karo saacdo yar baa ii dhiman baashan xooluhu waa dhib badan yihiin laakiin haddii eh, xaqi ilaahay laga garto la hagaajiyana waa khayr badan yihiin nicma almaal saalix lirajuli saalix laakiin maxalu shaahidku iyo gabagabadu waxaa weeye mahadhadu nabigu siduu doortay baa ka khayr badan wax walba waman iqtadaa ihtadaa hadihi qaacidatu salaf ninkii dayda ee nabiga ku dayda xataa fi zuhdi watawaruci faqad ihtadaa uhdigu in muqadimada tacriifiya maadaama qaasidu ay zuhdi ku saabsan tahay azuhdu waa tarku maa laa yanfacuka fi tacaariif badan baa laga bixiyaa wadaaduhu nimo meel buu ku dhuftay tacriifka iila fiican aniga aqoon intaan ka warqabo waa tacriifu sheikh alislaam ibnu taymiya wuxuuna yidhi azuhdu waa tarku maa laa yanfacu fi laakhira zuhdigu waxaa weye wax walboon aakhira wax ku tarayn inaad iskaga tagto tamashlaynta iyo meele istaagga iyo wakhti dhumiska iyo sheekada iyo maalaa wax walboon aakhira wax ku taraynin inaad ka fogaato waa zuhd xoolaha beso la yaraysta maaha tarku maa laa yanfacuka fi laakhira waraca kuu yimid soo maaha la yska rabo alwarac waa maxay waa tarku maa yukhaafu dararuhu fi laakhira alwarac isagu waa ka daran yahay hawsha kale zuhdigaa ka sareeya oo ka qiima badan laakiin warac hoos buu degay waa maxay waa tarku maa yukhaafu dararuhu fi laakhira waracu waa inaad ka tagto wax walbood aakhira dhibkiisa ka cabsanayso xaaraantii shubahaadkii shahawaadkii wax walbood aad ka baqi aakhira inuu dhib kugu keeno inaad ka fogaato wey uhdiga marka waraca kee darajo sareeya aلzuhd aلzuhdu baa sareeya sheekhana maxaa yeelay zuhdigu maxaa tiran waa tarku maa laa yanfacu fi laakhira iska daa maa yaduru iska daa maa yaduru oo dhan kaba tagba waxaa weeye waa tarku maa laa yanfacu fi laakhira wax walboon aakhira wax ku tagy inaad ka fogaataa zuhdiga marka zuhdiga wuxuu yahay waa darajo ka sarraysa waraca waracu waa inaad iska dhowrtoon wixii aakhira ku dhibi lahaa laakiin waxaad samayn marka ayadaa wixee aan ku dhibayno xataa waxba aan aakhira ku taraynin marka zuhdiga iyo waraca zuhdu baa ka sareeya maladu tacaariiftaasa ugu qiima badan ibnuqayimn wuxuu yihi intaan uun daba socday wadaad tacriifkii tacriifu zuhdi walwarac cinda ibnu taymiya wax dhaama ma arag wuuna ku gar leeyahay aniguna isna ambaan leh sheekhu muxuu ku yidhi markaasi zacil fuaada can idunyaa wa ziinatiha fa kadarun walwaslu hijraanu zac zacil fuaad ay alqalb alfuaadu waa qalbiga zacna bimacnaa kufa weeye wanha ayib waa idinkii soo maray alwaasic abciyu kalwaasic sharciyi ficilka wasacaaha amarkiisa weeye ayib zacil fu-aada qalbiga ka reeb weeye laabta ka go canidunyaa adduunyada jacaylkeeda can xubi dunya iyo wasiinatiha bilicdeeda iyo quruxdeeda ha indhaha raacinin ha ku mashquulin maxaa jiroon kuugu diidanay haddaan xakiimka ummadda ahay fa safwuhaa saafideedu kadarun calow weeye walwaslu xidhiidhinta ay adduunya ku xiiisaana hijraanu goyn way ku goynaysaa waad ku aafoobi haddaad tira maanta way kuu bilan tahay sidii ninka ree macallin ee yidhi ilaahay ow dhegtaaduna wadaayaysan kuu ruqin nin reer afgaaba xoogu iskugu hagaagoonkaas islaanta wiilal dhashoo geeli baa nirka dhalayoo nabad roobkii baa islaaxi baa waraabayoo waran baale hebelow wuxuu ihi ilaah dhegtaadna haysaayodna wada kor baad noo allaw yaysan kuu ruqin buuna kuu goyn almuhim yani wuxuu leeyahay bicla waadna dalacsiinaysaaye ilaahu yaysan kuu ruqin aadna soo dhicin almuhim waxba loo sheegay ma laakiin um, iska kaftan weeye adduunyadu haddaad istiraan maanta aday kuu bilan tahay ay kuu toosan tahay oo kuu fiican tahay calow wey maxaa yaele xisaab adag baa kaa waxay yidhahdaan libin layskaga dambeeya hee libin ma aha saafinimo iyo xoogo isku toosay balaaya ka dambayso iyo xisaab adag iyo xiniyo ismaroojin ma aha guul ma aha fa safwuhaa safwu dunya adduunyada saafideedu iyo barisamaadkeedu kadarun calow weeye walbahaar iyo tiiraanyo iyo adduun muxuu noqon doona iyo maxaad ku beeqaami baa ka dambaysa walwaslu xidhiidhkay ku xidhiisay ku hagaajisana hijraan goyn wey waaba qaciba muqaataco meel xun bay ku dhigi nabigu wuxu uri sal ly slam salaaxu awali hadi lummati biالzuhdi wاlyaqiin wa halaaku aakhiriha bilbukhli wاlamal howl adag weeye nabigu wuxu uhi ummaddaa nebi maxamed horaanteedii waxay ku badbaaday biالzuhdi wاlyaqiin salaaxu awali hadi lumma salaaxu awali hadi اlumma biالzuhdi wاlyaqiin wa halaaku aakhiriha maxaa daba yaalla bilbukhli waalamali hawo dheeri waxay khayrkoon la bixinaynin bakhaylnimo gacan adayg idan nimankii laakiin hore waxay ku guulaysteen azuhd waalyaqiin marka xadiidkii waad garanaysaan muxuu ahaa fadaalat bn cubayd saxaabadii nebi maxamed baa salaad maalin la tukatay intuu nabigu taagnaabay qayb daateen gaajo awgeed asxaabu sufo badan oo toddobaatamaya daatay markii lasoo qabtay oo fafadhiistay oo nabigu salaada ka baxay yaa wuxuu yidhi haddaad ogaan lahaydeen alla agti waxaa idiin yaalla inaad gaajo u dhammaataan baad rajayn lahaydeen nin salaadii ilaahay iyo gaajo la suuxaaya buu nabigu intuu dul istaagay waxaad dad ilaahay agtii waxa ku yaalla ad ogaan lahayd inaad baahi iyo dhibaato ka baad jeclaan lahaydeen yacni mar kale ayuu nabigu wuxuu arkay asxaabu sufa aada u baahan oo wejigooda isbedelay oo sadaada iyo rafaad iyo diif ka muuqato markaasuu nabigu sal ly slam mar dhow oon dheerayn waxaad arki doontaan midkiinoo raashiin cusub loo keenay aroortii haddana xeedho cusub duhurkii haddana casarkii mid cusub raashiinka saaka loo keena lagu soo celin maayo kii xalay la keena lagu soo celin raashiinna cusub la kala bedeli markaasan saxaabadu dhanabaalu maalinkaasaan fiican ahay mise maanta oon gaajo la suuxayno nabigu bal antum alyowma khayr maanta markay gaajadu ina dhammayseed susuuxaysaan baad khayr badan tihiin ayib marka adduunyada waa dhib badan tahay zacil fu-aada qalbiga ka gooweeye garaarka ka goo can dunyadunyada jacaylkeeda iyo wasiinatiha iyo bilicdeeda iyo quruxdeeda birbirkeeda adduunka maanta taagan fasafuha ay fasafaauha bay ka dhigan tahay miirteedu wey miirteedu biyaha miirta adduunya ay leedahay nicmada miirta ay leedahay saafida kadarun calow wey soo biyaha calowga lama yaqaan waa wax khaldan ninkii ninkii la yidhi warbaran ma nabadba waa isku jir buuri ninbaa le maxaad ku baraysaa kama nabadba isku jir weeye bu wax nabad dhanna nabad baa ka jira dhan dhib baa ka jira yani waxoo dhan baa fooda iskula jira adduunkaaba saa ah nabad saafiana kama jirto <laughs> khayr saafiana kama jiro hawshoo dhan baa isku jir ah tii uu sheekhu ka hadlaya fa ay fa miirteedu iyo saafideedu kadarun calow weeye calow weeye iyo walwaslu xidhiidhkeedu iyo tooskeeduna hijran oon goyn weeye ay ku goynayso nabigu waa ka hadlay man adara man axaba dunyaah adara biaakhirati xadiidka waa la garan bay la tahay man axaba dunyaahu ninka adduunyadiisa jeclaada adara biaakhirati aakhiradiisiibuu dhibaa aakhiradiisibuu dhibaa waman axaba aakhirata adara bidunyaa ninka aakhira jeclaadan adduunya isma hayaan laba kulma ma aha adduunya aakhiran isku wadi ambiyaa yaa kari weydoo ka leexatay nabi maxamedba ba hadduu isku wadi karo isku wadi lahaa isma keenaan nuqsaan bay kugu keenay markay u yartahay marka adduunya inaad u godo oo shaydaan haddee sheekh kuu noqdo iyo inaad aakhara u godo oo adduunyada dhaawac gaadho wax u dhexeeya ma jira nabigaa inoo sheegay nabigu wuxuu yihi fa aathiruu maa yabqaa calaa maa yafnaa fa aathiruu doorta oo door bida oo u leexda maa yabqa oo aakhara ah calaa maa yafna haddii adduunyada aakhara aan laisku wadi karin oo midkoodba kale uu dhaawici midka raagahaye ee aayatiinka iyo mustaqbalka il aakhara ah kaa doorta axaadiis badan ba macaanidan ku timi sheekhu wuxuu yihi warca samcaka amhaalan ufasiluha kama yufasalu yaaquutun wamarjaanu warca warci cafwan raarici oo dhegayso wey isqi bay ka dhigan tahay ama wasaqo oo kale kamid tahay dhegayso wey si markay dhaga wadan ii dhegaysa buui warci samcaka maqalkaada u raarici oo u dulee amhaalan xikamyo iyo jamcu mithaal ama jamcu mathalin labaduba waa la sheegaa amhaalan xikimo iyo weero marka ufasilo aan caddayn doono kamaa yufasalu sida loo caddaeyo ama loo kala bixiyo ee loo taxo yaaquutun macdanta yaaquudka le waa dhagax quruxsan oo dhagaxyaasinta eh, alxajaar ah, alkariima annaadira ee adduunka la jecel yahay isagaa u qaalisan axjaarta adduunka hadda la isticmaalo midabkiisu waa guduud buu xigaa laamic ahoo aada u qiimo badan waa qaali yaaquudku wamarjaan marjaankuna waa noocasna min eh, alaxjaar alkariima inta kale laakiin badaha iyo meelahaas muxiitaadku ku badan yahay laftarkiisu marka wuxuu leeyahay hadallo qiimo badan oo sida dheemanka iyo dahabka oo kale iyo jawaahirta iyo macaadinta oon soo wado wadaadow dhagaha u raarici yacni waa muqadima litambiih shayga hadal baan soo ah laga fiirsado dhagaha la taagi ninkii jiifa xataa wuu toosi marka wuxuu rabaa sheekhu inuu wuxuga hurdada kaa jafo wax kale is-ammaan iyo ma aha inkastoo uu xakiim ah oo E, e, u raarici buuhi sheekhu samcaka maqalkaada amhaalan xikmooyin ufasiluhaa ay ubayinuhaa aan caddayn doono ama aan faahfaahinto kamaa yufasalu sida loo caddeeyo ama loo faahfaasho ama loo taxo yaaquutun yaaquutku waa la taxay lama caddeeye iyo wa marjaanun marjaanka waa nawcaani min alaxjaar alkariimati macadinta iyo jawaahirta ka mid yihiin xikamkiibu bilaab wuxuu ku yihi sheekhu axsin ila annaasi dadka u ixsaan fal waaxsinuu in allaha yuxibu lmuxsiniin axsin ila naasi tastacbid quluubahum axsin ila annaas dadka u ixsaan fal oo dadka hagaaji maxalu khulaasada baabka nabi maxamed baa gabagabeeyey axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas qaacida nabigu waa kaasa axabu nnaasi ila allah anfacahum linnaas dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay aadamaha unka midka ugu naxariis badan ee ugu damqasho badan man raxima annaasa llah ayb axsin ila annaasi dadku u ixsaan faloo wanaaji tastacbid waxaad addoonsan ood gacanta ku dhigi quluubahum laabtooda iyo jacaylkoodaad helaysaay fa taalamaa waxaa badan in badan baa istacbada al insaana insaanka u addoonsaday ixsaanu samafalka addoonsada wey samafalka ruuxaad u samafasho eed wanaajisa sheekh wuxuu ka hadlayaa caadaatu nnaasi wa sida badan ee aqlabka ee bashar ku badan ninka aada wanaajiso inuusan ku bi'inin baa badan xataa inuu kaa xishoodo ayaa badan nabigu marka sal ly slam hawshaasi waa ka hadlay oo axabu nnaasi ila allahi anfachum linnaas man istataaca an yanfaca akhaahu falyanfac ayb marka fataalama stacbada alinsaana ixsaanu waxaa badan weeye oo kahura oo inta badanna caadiya dhaqan noqday ixsaanku inuu adoonsado uu soo jeedo dadka biniaadamka ah wuxuu jeedaa ruuxaad wax u tarteed wanaajiso markuu u yaryahay sharkiisibaad iska xijaabi waa taqaanaa dee xataa gaalada iyo qolyaha sharkooda laga baqay marbaa zakada qayb laga siiya sahmulmu'alafati quluubuhum baa loo dhiibaa inii ata'alafu nnaas nabi maxamedow quraysh bad xoolihii ka buxsay yowma xunayn wa taa'if inii ata'alafuhum cala lislaam waa soo jiidahayaa adduunyadu waxaa weeyaan waxay gabadhii eh, muxuu ah wiilwaal eh, aabaheed ka doona dhihi jirteen muxuu ah waxaa la yidhi gabadha waan xujaynhayaa rag waxa isku dila oday buu ihi waxaan kaa rabaa inaad maanta keento intaad neef kaa gowracdo xubinka rag isku dila ama isu keena inaad keento markaasuu gabadhiisi u tago wuxuu yii ninkii musiibada ahaa ee ragga iska layn jiray yaa wuxuu yihi haddaadan maanta keenin xubinka eh, neefkaa ka tirsan ee rag isku laaya ama isu keena ee isku wada way ku dhammaatay ee eh, maxaan sameeyaa waxay tiri waa hunguriga intaad hunguriga soo bixiso ugee xulinkaaraha kugu dhacdo marada rabtaa in seebta la qaadsiiyo nasakaarka iyo mxuu ahaaye eh, beer iyo alaab isku googooyo diyaari wixii rag isku jeclaan jiray ma jirtay tiri waxa rag isku dila ama eh, isu keena waa hunguri bahalkan booca intaad soo siibto u geeba tiri miiska saxanka u saar ninkii wiil waa lahaa oo lagu kala baxahayaa wixii ka dhacana inay weydiibatay gabadh caqli badan bay ahayd odaygoo gergerirahayaa bahalkii isagoo wada u geeyey markaasuu yihi waa kana mid inkaar qabta oon dhalay baana i aafaysay anugu waxaan keeni lahaa buu ihi hawl kalean qaban lahaa wuxuu yidhi ayadaan u fadhiyaa gabadhi igu meeri gabadhaas baaba waaba gabadhii aan doonahayay soo wareeji halkaasiiba ina boqor ku noqotay iyo xaas boqoreed ku noqotay almihim bahalkan on guriga rag waa isku laayaa nabiguna waa kii ka hadlay ee yidhi labayey oo gaajaysan oo xayn adhia ah lagu sii daayey say u fasahaadiyaan si ka daranba alxirsu calaa asharafi waalmaali ay ruuxa diintiisa u fasahaadiyaan adduunka hadda waxaa mafooda iskula jira maal iyo sharafun baa laisku haya anaa idhi ee maxaad iga dabaadashaa loo dhammaan intaan anaa iska lahaa ee maxaad uhunguraysay baa laisu baabiinaya adduunka waxaa laysku hayo waa magac iyo maal baa u badan wixii diin ku salaysan ee diin lagu dagaalami waa iskaba yartahayba baalku waa bahal musiiba ah sheekhu marka tiibuu ka hadlahayaa <clears throat> marka isticbaadku waa alcibaada waa adul walkhuduc asalkiisu cibaadada tooska sheekh uma jeeda dadka inuu soo jiidan waxsiintu iyo waxtarku iyo ixsaanfalku iyo wanaajintu ruuxa inaysan bi'nayna haaliban ayuu ka hadlaya naadir xugun ma laha dad waxaa jira ay samuhu iyo wanaagu oga sii daraba oo mutamaridiin ah wladiina idaa asaabahum lbaqyu hum yantasirunba kuwa laga rabaa foodan la gelin laakiin alhaalibu sheekhu ka hadlaya yaa khaadim aljismi beytkan wuxuu noqday maal saaira xikma meel walba ku arki axsin ila naasi tastacbid quluubahum fataalama stacbad insaana ixsaanu meel walba waa beyt aad u caanbaxay iyo beytka asagoo u horeeya ziyaarat lmari oo kaleba abyaadda aad loo celceliyo ee kutubta iyo tafaasiirta iyo fiqiyaadka iyo meel walba ad ku arkaysu kamid yahay beytkan ishtahara fasaara mxuu aha masiir riix yaa khaadim aljismi jismiga kii u adeegahayeyo yani ruuxa naftiisa uun ka daba taagan ee naftiisa naashnaashe ee un xaraga xaragada uun wada ee mayacaybu hadda sheekhu la hadlaaya wuxuu ihi yaa khaadim aljism jisma midka u khidmaynaya midka jidhka u adeego jiro adeegaa jira yaa low adeegi nin alla u adeego ilaahay caabuday nin asaga maantoon iska daba dhammaanaynin sida gabadh aad moodayn beri la aroosaayo kam tashqaa imisaad ku rafaadi bu badana kamtii taktiirka ahayd hadda weeye kam tashqaa badana intaad ku rafaadi ood ku daali weeye bikhidmati khidmat aljismi jidhka adeegiisu waxeedu ma dhammaado maanta o dha soo wadn bay kudhihi maalina ay kudhihi waan daale maanta qabiiska iska daa oo naasnaaska iska daa oo raashinka iska daa oo cuntada iska daa oo naso ma jirto soo wadun bay ku dhihi atatlubi ma raadin buu kuhi alribxa faa-iido iyo guul baad raadin fii shay gudihii aad ka raadin fiihi gudihiisiba khusraan khasaare ay ku jirto jidhkaada inaad dar yeesho asagoo ku mashquulso waa khasaaro camal iyo cibaado iyo ruuxda inaad dhisto ood ilaahay u dhowaato ood macnawiyaadka macaariftaada aqoontaada kordhiso ayaa lagu faa'iidaa oo lagu baasaa oo lagu ribxaa laakiin jidhka iyo boorigan kore iyo lafahan inaad dhisto ood maantunu jiib ka daba wareegto laakiin aadan salaadba ku leexanin oo sadaqaad ku leexanin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel aadan agmari waa maxay caabiduljismi baa tahay adugu waxaa laga raba inaad noqoto nin baani ruux ah ruux inaad dhisto oo naftaada dhisto ood cadaadisaa lagaa doonaayo yaa khaadim aljismi cabdu dinaari wadirham buu hadda sheekhu ka hadlaaya tacisa cabdu dinaari wadirham wlqatiifati tacisa wantakasa waidaa shika falantaqash ya khaadim aljismi kam tashqaa bikhidmatihi atadlubu aribxa ma ka raadin buuri waa istifhaam inkaari ah fii fiihi khusraanu shirka ku mashquulkiisu iyo maladaadka iyo shahawaadka inaad daba orado ood isku daydo rabitaanka shirka inaad qanciso oo waxaad ku khasaarayso waa inaad isku daydo naftaada inaad dhisto ilaahay subxaanahu watacaala raalli garayso aqbil cala nafsi wastakmil fadaa'ilaha fa anta binafsi beydkan damaan marka tafsiira yaa khaadima jismi wuxuu ihi aqbil cala nafsi nafta qaabil nafta ku jeeso ayada la dagaalan wada hadla sidiinuba wastakmil dhammaystiro fadaa'ilaha fadaaisha nafta fadaa'il bay leedahay cilmigay dooni macaarif bay dooni alla ku xidh bay dooni macnawiyaad bay u baahan tahay xidhiirka iyo sirkiga ilaahay xooji karam iyo shajaaco iyo sabir iyo dulqaad iyo xilmi howlo badan bar waa la bartaa ilan macnawiyaadka iyo macaarifta qaybna waa la kasbadaa qaybna waa fitri kii xataa fidrigaha wuxuu u baahan yahay tanmiya iyo kordhin buu ubaahan yahay kobcin buu u baahan yahay wixii kaa maqnaana inaad isbartaa lagaa rabaa wuxuu yihi aqbil cala nafsi nafta qaabil ay calaa taskiyati nafsi buu ujeedaa aqbil calaa taskiyati nafs nafta inaad dahirtood hagaajiso wastakmil dhammaystirana fadaa'ilaha fadaaishay leedahay ilaahay siiyeyna ayadna dhammaystir maxaa jiroon saa kugu leeyahay fa anta adugu binafsi baad bini aadam ku tahay fa anta binafsi insaanu laa biljismi saas u jeedaa beytkainsaan wuxuu gadaal u geeyey dee waa nuuniyay hawsha ku socotaay fa anta adugu insaanun baa tahay binafsi insaan iyo bini aadamiy dadnimo waxaad ku tahay naftaada kolba heerkay tahay naf caasiya miya ma mutiica mid ilaahay taqaana miya majaahila naftaada unbaad ku qiimaysan tahay feedhahaedan weyn iyo dherarkaada iyo dhumucdaada iyo citaalkaada iyo midabkaada iyo indhakuusnadaada macno ma laha qolofkaas weeye berri un lagaa jiday nafta ayada ayadaan baa la qiimayn feedhahadan weyn waxba tari maayo wuxuu yihi sheekhu marka fa anta adugu insaanun baa tahay binafsi nafta yaad insaankuntood ku qiimaysan tahay laa biljismi fuuqan kore waxma taraba ku yihi sheekhu waa hawl muhiim jiddan ah waa in lagu dadaalo xikmooyinku uu yidhi wa ufasiluhaa haddana wuxuu ihi wain asaa'a musiiun falyakun laka fii curuudi zallatihi safxun wa khufraanu manduumada in la xifdiya ku fiican tahay wahaabiyadu waa lagu karilaya akhlaaqda iyo muxuuah suhdiyaadka iyo waraci waa lagu karilayaa marka in tacliimu tacliim looga soo bilaabayba ahayda laakiin baltan aan dhammayno wa asaa'a hadduu ku xumeeyay buu ihi sheekhu kuu xumaanfalo musiicun xumaanfale falyakun laka fii curuudi zallatihi safxun wa gufraanu hadduu ruux kugu xadgudba bani aadamka ma ogtahay nin si xun u socod baa badane mid aan qaab u socda iyo meel wax hore kusan baan aqoonin baa jira mid hooyadii iyo caruurtii iyo gabdhahooda aan dhex dhaafin baa jiraoo markuu bulshada soo dhexgalaaba indhaha faraha kaagelin baa iska buuxa nin iska qalbisan oo doonayo inuu wax ku taro kubi'in baa jira raama nafca min hayri darin ayib wa min albari maa yakuunu cuquuqa sheekhu marka wuxuu hi waa in aasaa a hadduu ku xumeeyo musiun xuma fale falyakun ha ahaada laka adiga fii curuudi zallatihi simbirixiisa soo korodhay ee soo darida curuudku hadda waa zalatu alcaarida curuudku waa xuduud bay ka dhigan tahay xuduudi zallatihi xumaan hore oo kugu samayn jiray iyo dhaqan xuma hore ninka maadan ku aqoon laakiin maanta si wax ka noqotay waxbaa ka barqay wshii markaa ushii baa ka dhacday somalia waa niman allahinba axdan allahinba ushu waa ka dhacdaay adu ha noqonin kuma daare hay daari haddii ruux kugu khaldamo iska dulqaado muxuu iigu khaldamay sideeduba isaaq maxaa loo dilay nink nimankii istaagoon ha istaagin nimanbaa nin laga dilay baa layidhi markaas makti waatay qaata horta isaaq maxaa loo dilay ata dhibaya maxaa samayn maya wuxuu yirta horta loo dilay makti waata oo xoolihii waata laba boqol maya isaaq loo dila ha la sheego haddii waa lagu khaldamay maxaa horta loogu khaldamay oo daxagee la geeyaa haddaad soo istaagto maxaaba loo khaldamay xaggee lagu dhaqaajin sheekh marku wuxuu ku yidhi falyakun ha ahaada laka adiga fii curuudi zallatihi ay fii zallati alcaarida simbirixadiisana iyo kuftintiisa soo soo dariday ee cusub een dhaqan iyo caado u ahayn iyo sajiyo safxun ee ilka laabid ha ku ahaato ilka laabid iyo qufraanun dhaafid ka ilaab wey ha fiirin hasii dabagelin wix haddaad fiiriso mugtahay waa halis weeye oo tira horta sidiisuba hebel ama u dan leeyahay uu kuquursanaya muxuu hebel ogu leexan waa adig muxuu kugu leexday muxuu ninkan ogu joogsan waa adig kuugu joogsaday haddaad wixiis fasirto oo daba gasho waxaa laga yaabaa inay beesha dagaal ka dhaco fal laka ku aada safxun weeye ka weeye iyo mxuu ahaay iyo qufraan dhaafid iska cafi buu sheekhu ku leeyahy dulqaado waalcaafina can innaasi wallaahu yuxib almuxsiniin facfu wasfaxu baa layidhi marka safxigu iyo cafigu waa badan yahay dhaqankaasuu nabigula sal ly slam ninbaa maali intuu yimid buuri nabi maxamedo waxaa la sheegaa inaad ummadda markaad dhex joogtona dulmiga iyo qayiga aad ka reebto wa tastakli bihi haddaad jaanis ka heshana aad ka farxalato waa ninbaa soo taagay waxaa la sheegay inaad ummadda dulmiga iyo xadgudubka ka reebta iyo baqyiga iyo gardarada iyo horortada laakiin haddii uu meel cidlo aad ka heshay aadan cafinaynin wuxuu yihi masaasaa la yidhi haa anay nabigu dhiba war iska tag buur ninka ummadana dulmi ka reeba asaguna samayn asagay dhibi or iska tag yani muxuu nabig ku sameeyaa mid baa isagoo seef wato nabiga loo soo diray oo gaadahayo oo inuu dilo rabaa la qabtay dhab la siiyo markaasuu gariir seefta ka dhacday nabigu iska sii daayab oo inaan ku dilaan doonahaye haddaad xataa isku dayda ilahay markaa sallidaan or iska tagbu nabigu yani dhaqankiisu nin reemiya uu ka iibsaday faras ayaa wuxuu hi waa qadraa waa kadaraaha waa la ekhayaami nabi wuxuu le ninkaan timir taalle gurigaan kaa siinhayaaye timir baa lagu heshiin lagu kala gata faraska ama hasha nabigu ishagu timirtu guriga uu ku ogaa haddee ummahaatulmumin baa sadaqeeyeyba gurigii timirtii eber caaisho timirta ah, nabi allo waan bixin ile sheekhoodiiy nabigoodii baa bara wax la bixiye waxba ma yaallo nabi wuxuu war timirtii aan ku ballanay en mooda inay taa lama taallee miyaad iga sugi mise neefkaadi baad ceshan miraad bu isla rogayba alla waa la i waa la idhakri war laguma dhakrine waxbaa isbedelay maxaan samaynaa saxaabada ku qamaamay markay saxabada ku qamana wuxuu yihi ha ku qamaamayna maad asagoo darab istaagtaan kunuu maca saaxib alxaq fa ina lisaaxib alxaqi maqaala saaxib alxaqi maqaala xoolihiisu inuu dalbado xaqule inuu nabiga cawdan oo xaq u leeyahay nabigu wuxuu rabaa dulqaadkiisa xataa inuu nabigu u maldaho u qariyo oo saxaabadii markaasi uu tuso hadiyo goor labada ruuxa in ninkii xaq leh la sabto wamaca dalika xadgudubkaay ku sameeyeen munaafiqiin iyo reenmiyi iyo nimanaan dhaqan nabi aqoon nabiga ay u geysteen bani aadam loo geysta ma jirto uudiitu filaahi wamaa yudaa axad wey marka waxaa lagaa rabaa haddaad wadaad tahay ama aad arday tahay ama aad muslim tahay mutabic linabiyihim inaad ku dayaato waman iqtadaa ihtadaa wey sheekhu tiibuu ka hadlay wuxuu hi wakun cala dahri micwaanan lidii amalin yarjuu nadaaka fa ina alxura micwaanu wa kun ahaw dardaarankii sheekha waxaa ka mid a wa kun ahaw buu ku yidhi cala dahri ay calaa mari dahri zamanka dhanba weligaaba wey weligaaba dhaqan ahaan ka dhigo micwaana nin kaalmayn badan kaiiru alcawn walmusaacada weeye micwaanku yaad marka noqonaysaa nin aad iyo aad u taageero u kaalmeeya lidii amalin ay lidii rajaain cindak nin adag wax kaa rajaynaya kuqudarraynaya wax kaa doonahaya inaad wax bartuu rajaynhayaa inaad wax siisuu rajaynhayaa waa kuun guriyeenhaya xaggaaduu soo fiirin marka kaalmee weliga war shalay baan wax ku siiyey maanta maxaana kaa daba dhigay managaa ilahay irsaaqadana u kaa dhiibay managaa ku dhallay nacnacdaa looma baahaniyo daradaas ruuxa waxaad u tari karto u tar wixii kalena faraha ka qaad weliba hadal wanaagsan baa laga rabaa qowlun macruuf wamaqfiratun hayr musadaqa yatbacuha ada wa kun ahow cala dahri ay calaa jamiici dahri wa ayaami dahri micwaan ay kahiir alcawni walmusaacada nin aad iyo aad u kaalmeeyo oo garab istaago gargaara lidii amalin lidii rajaain dii amalkaasoo yarjuu rajaynaya nadaaka ay cataa'aka waxsiintaada nawaalkaada gacanqabadkaada hebel meeshoon maanta oga baahnaa waxaan ka sugahaya baan ka waayuusan ku dhihi annada waa alcaiya waad garanaysaan bayta fa ina alxura ninka xorkee madaxa bannaan ee naftiisa ka xorobay iyo shaydaanba micwaanu waa kaalmo badni gargaar badno weeye ummaddu saacideeya dhaqanka ha helo wey garab iyo gacalnimo ha lagaa helo dadku nin walba waxbaa laga rajay nin aan ummadda waxu qaban karin ma jiro nin tala dhiiba nin ra'yi dhiiba nin gacanta wax ka dhiiba nin walba wuxuu qaban karo ummadda hala garab istaago waa muhiim jiddan wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih nabig wuxu sal slam wax u khayr badan waxaa weeye waa idkhaalu suruni calaa muslimin ruux muslim ood ka farxiso wax ka khayr badan ma jiro dayn baad ka bixisay kurbaad ka fayday danbaad u qabatay waad garab istaagtay idkhaalu suruuri cala almuslimiin wax loo dhiga lama arko in laga naxiyo oo la cabsiyana ayadna waa cagsigeedu wey wuxuu ihi sheekhu washdud yadayka bixabli illaahi muctasima fa inahu ruknu in khaanatka arkaanu washdud yadayka bixabli illaahi muctasima fa ruknu in khaanatka arkaanu sheekh wuxuu ihi washdud ku dhaji ama ku cusko oo ku adkee yadayka gacmahaada bixablillaahi xadhagga ilaahay ku adkee xaala kownihii aad tahay ama xaala kownika aad tahay muctasiman mid qabsanhaya oon ka zuulaynin fa innahu ruknu xadhiggii ilaahay baa tiirka la cuskada ah in khaanadka hadday ku khayaantoy ku hadlayso arkaanu tirar kale tirar kaleo ku hadlaynaysa qowmiyad iyo qabiil iyo caqli iyo maskax iyo ilma adeer iyo shacab iyo urur iyo waxaaso dhaadha wax ku tari waayaan diinta wax ku tari way xablullaahi waxaa loo badan yahay inuu islaamka shareecadada islaamka yahay qur-aanka lagu sheegay iimaanka lagu sheegaa waxaa lagu sheegaa rasuulka lagu sheegay ninba meel buu ku dhuftay laakiin khulaasadu waxaa weeye xablullah waa sharcullaahi subxaanahu wa tacaala washdud adkee yadayga gacmahada ku adkee bixablilaahi xadhigga ilaahay qabsadkiisa ama waxaad dhihi kartaa washdu yadayka adkee weeye gacmahaada muctasiman bixabl illaah xaala tahay mid qabsanaya xadhigga ilaahay laakiin macnaha horaa ka fiican qaabka hore in la firo lamaraa ka fiican fa inahu aruknu ay almarjacu walmalaadu walmaw'il meesha loo laaban ee lagu kala bixi asaga a wey tiira waa taqaanaan fa inahu ruknu asagaa rukni ah haddii islaamku garab istaago ku taageero xadiidkii anas fii sunan mxuu ahaa cafwan fii musnad tayaalisi nabigu wuxuu uri sal ly slam aakhra maka la tago ilaahay islaamkuu la hadlay alislaamu waliimaan bika uci wabika aahud bika ucii wa bika aakhud islaamkan wax ku bixin waxna ku diidi waxna ku qaadi nin walba islaamkiisii sharcigiisii meeshuu dhigo unba tagahayaa wey marka alislaam waa waxa wax lagu bixiyo ama wax lagu diido ninkaanu bi-in islaamnimo daraanu ku bi'inaynaa kaanu wax tari islaam inuu yahay baanu wax ku taraynaa marka xadhigga ilaahay oo diinka ku dhag weeye fa inahu ruknu in khaanadka arkaanu marka sheekhu wuxuu dardaarmaya huna alitibaac alitibaac iyo sharciga ilaahay in lagu dhago oo waxyaabaha ka oo dhanna aan laisku hadlaynin ayib hadday mararka qaarkood maslaxa kaa gasho ka halmayso laakiin waa inuu yahay wixii kao dhan wasaa'il asalkuna uu yahay kitaabka ilahi iyo sharciga man yataqi illaaha ilahay ruuxii ka cabsada yuxmad fii cawaaqibihi yaxmad fii cawaaqib nusakh baa qorahaya waa isku mid isma diidahayaan man yataqi llaaha ilaahay ruuxii ka cabsado ilaahay subxaanahu wa tacaala iska ilaaliya muxaramaadkiisa waajibaadkiina ku hagaaga yuxmad waa la mahadin fii cawaaqibi aayatiinkiisa jamcu caaqiba cidhibtiisa dambaa la mahadin waa loo baxsan weye waalcaaqibatu lilmuttaqiin inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin waman yataqi llaha idan waxaa weeyaan haddaad ilaahay ka cabsato inahu man yataqi wayasbir faina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin yani attaqwa waa miisaanka lagu kala baxaayo in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana man yataqi llaha yuxmad ama yaxmad asagaa mahadin weeye fii cawaaqibihi macnaha in yaxmad la akhriyaana ka quruxsan ninka ilaahay ka cabsada wuu mahadin cabsida ilaahay wuu u baxsan eedi mahayo wey kuna khasaari mahayo wa yakfihi ilaahay baa kaga filaan shara man cazuu nimanka madax tiiriya sharkooda iyo waman haanu intu dullowdayba yacni ninka daliilka iyo ninka qawiga casiiska sharkooda ilah baa kaa xijaabi qolyo fajara ah oo muxuu ahaay muhaaniina ah oo xaggana dhib badan baa jira wayakfihi ilaahay baa ka kaafin weeye shara man caza bacdu baa qorahaya laakiin man cazuu ay man halabuu wa dadka madaxa tiiriya ee ee boqorada iyo jabaabarida ee salaadiinta iyo mutakabiriinta allah kaaga filaan iyo waman haanu intii dullooday fii diinilah ku dulloodayba sharkooda kafare iyo mujrimiin iyo munaafiqiinba cabsi ilaahay baad kaga baxaysan balaa in tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum weeye baydku macnihiisu marka macno sahlan ma aha man istacaana bighayri illaahi fii alabin faina naasirahu cajzun wa khidlaanu man istacaana ruuxii kaalmaysta ama kaalma ka dalba istifcaal baa meesha ku jiree bikayr illaahi ilaahay axadan ka ahayn fii talabin ay fi muraadin wa xaajatin muraad iyo xaajo iyo danuu leeya ilahay ixdaan in ruuxii kaalmaysta fa ina naasiru midka u gargaaraya waxaa weeye cajzun tabardaro iyo wa khidlaanu ayaan darro wey khidlaan waxna heli maysid ilaahay agtiisana xirmaan baa kugu dhacaay maxaad ka doontaa haddee ilaahay baa meesha ida stacanta fastacin billah waidaa sa'alta fas'al illah nabigu waxaa ka sugan fii jaamic tirmid wakhayrihi marka waxay balaaya ku dhacda iyo musiiba iyo baahi ku timaado oo bini aadamka la aada ilaahay baahidiisa ma awdo ninkii laakiin baahiya dhib ku yimaado ilaahay kula carara ilaahay hawshiisa u dhammeeyaa yani dhibka kugu yimaado ilaahay la aad subxaanahu wa tacaala u sheego salaatulxaaja horta ilaahay ku carar kadib ilma adeer iyo tol iyo qaraabaha ku dambeeyeen fagta hore bal horta ilaahay wada hadla waxaan kalena asbaab ka dhigo laakiin dadku dhibka jira waxaa weeye ninkii markay hawl timaadaba war hebel ii wacan baad la kici hebel ii waca ilaahay hortan baad wacdi intaadan u dhaqaaqan hebel iyo balaayadan kale man istacaana ruuxii kaalmaysta waa ataxdiid min ashirki wa beytka waa qiimo badan yahay man istacaana ruuxii kaalmaysta bihayr illaahi ilaahay axad aan ka ahayn fii alabin ay fii muraadin wamaluubin shay la doonahay ama la dalbahayo fa ina naasira waxa u gargaari waxaa weeye cajzun tabardarre iyo taagdarun baa ka hor iman bini aadam wax ma qaban karo ayib dacfa aalib walmatluub iyo waa ay xirmaanu ayaan daro uusan wixii helaynin marka ha lagu in weeye man kaana lilkhayri manaacan falaysa lahu cala alxaqiiqati ikhwaanu waahdaanu keligii cuna keligiibu dhintaadiibu beytkan sheekhu kaga hadlaya beydkan beyd isna dhib badan wey wuxuu ihi man kaana likhayrin mannaacan falaysa lahu khayrka ruuxa diida ee kistayda iyo dhaafi waaya ee ani waxay dhaamamahayo waxay dhaafamahayo dhaafi waaya buu ka hadlaya man kaana ruuxaada mannaacan mid diidid badan oo mancin badan lilkhayri maalka ama khayrka kalaba falaysa lahu ma ahaanin nin ihi calal xaqiiqati dhab ahaan ikhwaanun walaale ma helahayo iyo wa akhdaanun saaxiibo akhdaan jamcu khadan weeye ama khidnin wahuwa sidiiqu wasaaxib waad garanaysaan bay la tahay ninkii khayrka diiday ee ummadda samafalkooda taladooda wax uqabadkooda garab istaagooda lagu kari waayo ee asaguna maya qaaraanka toleedba laga waayo colbay dadku u noqonayaan walaalay garabi gacal midna heli maayo <clears throat> falaysa lahum ahaa nin buui cala xaqiiqati dhab ahaan hamadoo dadku inay waala u yihin lakin waa looma aha waa la necab yahay maalinku bala ku dhacdo loo xanuunsan maayo bala ku dhacdo weligiiba qaaranta lagama helin xumaanta la cabaadi caac maxay taas anaga shalay kasoo samirna ma ahayn hoosta waa lagugu diganba man jaada bilmaali maala annaasu qaatibatan ilayhi waalmaalu lilinsaani fataanu ina likuli ummatin fitna wa fitnatu ummati lmaal buu xadiidkii beydkana khuseeya iyo wixii la halmaalay adila ah man jaada ruuxii ku deeqa bilmaali maalka baxsha oo ummadda wax siiya maala annaasu dadka usoo iilan ilayhi xaggiisa qaatibatan kulligoodba dadku waa xaggiisa lagu soo shamoobi gobannimo wey waxbixintu badligu ninka waxbaxsho waxaa wey waa geed la harsado waalmaalu buuri sheekhu maalku fataanu fidna badano weeye lilinsaani bini aadamka wuu fidneeya wuu aafeeyaa waxaa adduunka maanta lagu baabiiso xoolo ma aha waxaa hadda wadaad isdhiibay ee muxuu ahaayey nimankii uun ee indhaha la cadaynhaya la cararhaya intaa yare ganacsiga iyo daaraha yarkeenta ka taagtaagna meelahan africa unbaa la difaacahaya hana gubina unbaa bilaaban war gaaskan idinku bilbilan muxuu ahaa gaaskan iyo naftada idinku bilbilan ma aha waa daarta ninkii sandaqad yar dhistaba isbedeli tuulo ninkii wax ka dhistaba war cusub ula iman maalku waa musiibo wey maalku waa imtixaan man jaada ruuxu ku deeqa bilmaali maalka ku deeqa ummada siiya maala annaasu qaatibatan ilayhi dadko dhan baa xaggiisa usoo iilan laba ninoo ilmaadeeroo walaala arkay midna la jecel yahay midna la necab yahay maxaa lagu kala fadilhayaa waxbixinta waa ka dabacsan yahay waa ka nugul yahay waxbixinta wax siinta waxooda cunka walaalnimada ahlnimada waalmaalu maalkuna lil aadamaha fataanu fidna badana wey wuu fidneeya aad buu u fidna waa aafiya maalun baa la taga hunguri idan sheekhulislamt wuxuu yidhi dadku inta badan waxay u ridoobaan lishahwatin eh, la lishubhatin diinta waxa fi minhaaj sunna ku yidhaahdaa akharu man yartadu can iddiin inamaa yartadu lishahwatin laa lishubhatin nin intuu diinka baaro ka shikina diinta islaamnimada oo saa diinta oga bixi waa naadir waxa loo gaalooba waxaa weye adduunyo haweenay maad meesha ka heshid xooga shilame iyo beri baa toobad keeni doontaa bal hawsha yartaaba iyo howlahaasay kuula socota adduunya dadka aafaysa khawf iyo raabi iyo cabsi iyo xoolodoon baa lagu aafooba maalku marka waxaa weeyaan marna waxaa loo bixiyaa tasaduq iyo taqarub ila allahi subxaanahu wa tacaala marna adoo macno kaloo wanaagsan kala la bixiyaa midkaas waxaa kamida ah inaad u bixiso cirdiga inaad ku difaacdo dubuu acraadakum biamwaalikum nabigu waxaa kasoo inuu yihi cirdigiina sharaftin waxaad ku difaacataan maalkiina maalka marbaad laftaada ku difaaci oo sharaftaada ku difaaci oo adoon bixin lahayn baad ka baqi hadaad bixin weyd in lagu yihahdo waa bakayl laga gooyo ah. labada gacmood baa alla kaa gooy baa lagu odhanaya ayb marka waxa weeyaan tiibuu sheekhu ka hadlahaya man salama annaasa yaslam min khawaa'ilihim waa qaacida kuliya aglabiya laakiin eh, mutarida ma aha man salama annaasa dadku ruuxii nabadgeliya yaslam wuxuu ka nabadgeli min khawaa'ilihim jamcu haa'ilatin walghaa'ila wa almusiibatu waddaahiya iyo ashuruur weeyaan yaslam wuxuu ka nabadgelahayaa min khawaa'ilihim dhibaatooyinkooda iskaba soo dhex dhibaatooyinkoodu iyo shararkoodu ka magangeli wa caasha wuxuuna noolaan wahwa qariirul cayni asagoo ishiisu doogsatay oon dhib arkaynin jadlaanu xaggana faraxsan isagoo waasac waasaca oo faraxsan ayuu noolaan hayaa wey cidba ma dhibtin maxaa lagu dhibi banaankii mare mariisu geed ma qabsataan maqli jiray hadda laakiin banaankii maraha u daranba dadka muxuu ga dhexbaxay baa lagu dhihi sidiisuba ninkaa muxuu banaanka u marahaya islaamka muu dhex jooga qarsan hayaa nabilaahi muuse magaceeda iyo banaan iskaga qabaysan jira wuxuu ku dhacay waad ogtihiid waxaa le sheele iyo balaayo qarsanaya aadamuhu meel lagaga badbaadi ma jiro dulmi iyo jahli iyo dadara u asal ah wax la karahaya ma ah man salama annaasa asal laakiin ruuxii dadka nabadgeliya almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi inaad nabad gashaa badan weliba xilligay fitanku taagan yihiin salaamadu waa adag tahay salaamadu waa adag tahay man salama annaasa dadka ruuxii nabadgeliya yaslam wuxuu ka nabadgeli min hawaa'ilihim dhibaatooyinkooda iyo sharkooda haaliban wa caasha wuuna noolaan walxaal huwa qariiru lcayni ishiisu ay doogsatay ay masruurulcayn ishiisu ay degantahay wax dhibusan arkinin wey ishaadu markaad waxay ku farxdun aragto oo waxaysan dhibin aysan arag way degaysa wayna qabowsan kuulaan mayso haddii laakiin wax ku dhiba ah, hadiyo goor aad aragto indhahaad kaduudi oo indhihibaa ku kuulaan wey jadlaana xaggana faraxsan taa marka dadka dhibkooda hala yareeyo wey han lays ilaaliyo eh, man kaana lilcaqli sulطaan calayhi hada aniga hadan buu ii dhigay laakiin hadaa wey bimacnaa saara wa asbaxa wamaa calىa nafsihi lilxirsi sulطaanu sheekhu tan wuxuu ka hadlahayaa tadbiirka naftaada naftaada inaad maamushood agaasinto ilan dowlado iyo reer iyo dad baa la maamulaay adaa waxaad u baahan tahay inaad naftaada ismaamushoba is agaasinto ayb wuxuu ihi sheikhu man kaana ruuxu ahaado man kaana lilcaqli sulطaanu calayhi caqligu ruuxu saydareeyo caqligiisu ruuxuu hagahayo wey caqligiisu iyo garaadkiisu iyo garashadiisu ninkay hagto hadaa wuxuu noqon ama hadaa wuxuu waa waabariisan wamaa calaa nafsihi isagoo nafsi dushiisa aysan ahayn sulطaanu wax gacana lilxirsi xirsi iyo dadaal iyo amal iyo adduunyakudaan usan waxaad gacan aysan kugu lahayn iyo faragelin bimacnaa caqligu hadduu ku hago alxirsu cala sharaf alxirsu cala adunya tanaafuska adduunyada dad dhibidda waad ka nasan buur laakiin markay naftaada ku jiidato markaa markaad is-aafoobayso markaasaad dad isbaranaysaan man kaana lilcaqli caqliguna hadda waa garashaday garaadka xaggee ku jiraa madaxu ku jiraa iyo mxuu ahaay feedhahu ku jiraa iyo maya waa awood wada shaqayn oo ka dhaxaysa hawl hadda iyo taalla hawshaasi ma aha waa cilmi iyo maya waa khariisa fitriya dagaalo badan baa iska jira man kaana lilcaqli sulطaanu calayhi ninkuu caqligiisu uu gacan ku leeyahay iyo maamul iyo saytarayn hadaa wuxuu barisan wamaa calaa nafsihi walaysa calaa nafsi bay ka dhiganta isagoo naftiisa dusheeda aysan ahayn wey lilxirsi adduunya ku dadaalkii iyo sharaf ku dadaalkii iyo dhaqan xumadii sultaanu is wax gacana ku lahayn xirsi iyo caqli baa ishaya weeye haddaad xirsiga isu dhiibto waa kuu dhammaatay haddaad caqliga isku dhiibtona caqligu wanaag iyo khayr buu kuu geyn caqligana de waa caqliga ka amar qadanaya ilaah iyo sharcigiisa taa marka waxaa weeye ruuxu waa inuu caqligiisa ka dambeeyo oo naftiisii uusan ku aafoobin man madda طarafan lifardi اljahli naxwa hawan aqdaa cala alxaqi yowma wahwa khasyaanu beytkan wuxuu ku saabsan yahay wuxuu ka hadlayaa sheekhu ahar min aathaari اlmacsiyati wاdunuub haddaad inta badan ilaahay aada macaasi iyo balaaya ku dhacdo waaga dambe macsida waxay ku dhaxalsiin xaqiba inaad arki weydo allahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca baad ku ducaysataa laakiin markaad saaxibu almacaasi wal aathaam aad tahay waxay ku dhaxalsiin raan qalbigaad daxalaysan waagida marka xaqa arki maysa indhahaadu waa madow baa lagu xidhahaya xaqii baad u arki madow sharkina waxaad arkaysaa wanaag baad u arki tii ka hadlaya sheekhu man madda ruuxi taaga arafan il taaga lifardi ljahli ay lihalabati اljahli aqoon darra xadgudubta awgeed aljahlu mufrid awgii baad u taagaysaa il u taagaysaa adduunya naxwa hawan baad u taagtay man madda tarfan naxwa hawan saasay iskugu xidhan tahay hawo iyo shubho iyo shahwo iyo xumaan baad isha u taagtay maxaadna u taagi lifard jaahil baa tahay wax kugusan baadan aqoonin wax kugu xun ma taqaanid ilaahay wuxuu jecel yahay ma taqaanid adugu aad ismoodid caalime jaahilku waa aladii laa yacmalu bicilmihi ayb wuxuu ka indhalaabi aqda wuxuu ka indhalaabi weeye cala alxaqi xaqi aragtidiisa yowman maalin maalmaha ka mid ah wahwa khasiyaanu asagoo dullaysan weliba ninkii macaasida iyo e, dunuubta u indhataaga waaga dambe xaqa ma arka buu ku yidhi xaqa waxaadan la arkayni cuquubaa kugu dhacday wayadaruhum fii tuqyaanihim yacmahuun bay noqon fahum fii raybihim yataradaduun falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum yacni waxaa waye dhib baa kugu dhacaay ciqaab iyo cuquuba kugu dhacda waxayna ka timid min al aathaam abu wakiili xadiidkii fi sunan ku jiray adoonku markuu dembi ku dhaco nukitat fii qalbihi nugtatun sawda dhibic madow baa ku dhici qalbigiisa saafiga ah hadduu ka toobad keeno dembigii waa laga tirtiro waa laga soofayno waa laga masixi hadduu asagoon dembigii horeba ka toobadkeenin min labaad uu ku dhaco madowgii baa kordhi wuu socon wuu socon qalbiga oo dhan baa wuxuu noqonayaa qalbi madow laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkara kalaa baraana calaa quluubihi maa kaanuu yagsibuun tiibuu sheekhu ka hadlaaya wuxuuna yidhi marka man madda ruuxii taaga arafan ay caynan aw arafan yadan intu waa dhici karta arafka in gacan loo jeedo iyo in loo jeedo ilba way noqota naxwa hawan ay naxwa shubhatin wa ithmin wa macsiya hawadu ila waa waxaa ruu shaygu dadku jecel yahay weye waana macsiyadii shahawaadki weeye lifard ljahli ay liljahli lmufridi buu ka yahay aw ilfaaridi jahli xadgudba awgi aqda wuxuu ka indhalaaba uusan arkaynin weeye cala alxaqi xaqi yowmin maalin maalmaha ka mid a wahwa khasyaanu daliil dululmacsiya ka muuqda asagoo markaa dullaysan beydka inoogu dambeeya in sha allahu tacaala man caashara annaasa laaqaa minhumu nasaba liana suusahumu bagyun wa cudwaanu sheekhu wuxuu ihi man caashara annaas dadka ruuxii la dhaqma ee la mucaamalooda ee dhex gala laaqa wuxuu kala kulmi minhum xaggooda nasaban ay tacaban dhib buu kala kulmi laqad laqiinaa min safarin haada nasaba waa taqaanaan bay la tahay man cashara annaasa dadku ruuxii la dhaqmaa laaqa wuxuu kala kulmaa minhum min annaasi nasaban dadka ruuxii dhex galee dhex jooga dhib isma waayahayaan isma waayahayaan marka beytkii horee ahayd man saalama annaasa yaslam min hawaa'ilihim waa nisbi bini aadamka dhexjoogooda unbaaba dhib lagama marmo ayib cusla kuu banaan markay uu fasahaado zamanka oo dadku fasahaadaan can ilcawaami wadahmaa cusla kuu banaan laakiin jamaacat lmuslimiin iyo nidaamkooda inaad ka baxdo laguma ogolo lianna wuxuu ihi suusahumu maamulkoodu inay minsaasa yasuusu siyaasatan tahay waa suuragal wasiyaasatu wa alqiyaamu cala shay bimaa yuslixuhu waa taqaanaan bay ila tahay laakiin hunaa wadaadka cabdifatax abuuquda wuxuu leeyahay liana suusahum ay liana abiicatahum wey macnuhu dabiicadooda biniaadamku lianna suusahumu dabcigoodu biniaadamku waxaa weye bagyun xadgudub iyo wacudwaanun gardarro wey inay kugu xadgudbaan oo iska kaamaagaan oo isanka farta kaaganaya eesha eeba dhaqan u leeyihin marka kala maarmi maysaane iska dhex joog iskana ilaali hada bilahi towfiiq